salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay baabkii ku saabsanahay baabu lkhushuuci waa baabu lxasi cala alkhushuuci fi salaa oo kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay marka xaafidka xadiidkii waxaa noogu soo dambeeyey caaisha ee nabiga oo maradii qisadii marka abujahm maradii uu usoo hadiyeeyey nabiga sala allahu alayh ali wasalam markaasna uu celiyey maro calaamado iyo diilimo iyo lahay ahayd waa i mashquulisay buu yidhi salaadii iga mashquulisay celiya waxaad iiga soo qaadaan maro aan adag oo aan calaamado lahayn taa iiga soo qaadu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam qisadaas iyadaa marka ayaan haynay waxaa laga qaadanaya dhahnay xadiidka in qofku haddii uu maradiisa fiiriyo oo waxoogaa isha mariyo ay jiidato khushuuci ay ka jiido salaada inaynan ka buraynin ayaan soo sheegnay waxaanan uga dhignay marka eh, nebiga sala allahu alayh ali wasalam salaadii kuma soo celinin mana goynin bukhaarina wuxuu ku baabaystay xadiiskan baabun idaa sallaa fii tawbin musallabin aw tasaawira marka hal tafsudu salaatuhu salaadiisa ma fasaadaysaa iyo wamaa yunhaa can dalika marka masalada iyadoo saas ah ayaa bukhaarina uu ku dhisay wuxuu ka dhigay su-aal camal fasaadi qaababkaasna bukhaari tabwiibaadkiisa ku saabsan su-aalaha iyo kala dowqaad su-aaleed u baabaysto masaladii ayaunan xugun ka gaaraynin liquwati alkhilaafi khilaafka xooga badan meesha yaala marka salaadii inaynan ka burin aysan ka buraynin aysan ka fasaadaynin una xadiidka oo cadaynaya masaladana waxaa asal u ah marka nahyiga shayga layska reebay hal yaqtadi lfasaad nahyigu ma keena fasaad oo wixii nahyigii waxii layska reebay haddii cibaadadii lagu dhex sameeyo cibaadadii ma burinayo mise ma burinayo jumhuur culamaa waxay qabaan haddii nahyigaas macno u laabanayo cibaadada uu yahay waa burinayo haddii kalena ma burinayo nacam masalan salaadii dhexdeeda in lagu hadlo waa layska reebay hadalkii wuxuu u laabanaa salaadii buu fasaadina marka uu saameyn ku yeelana saa darteed marka nahyigaas waa nahyi waa nahyi eh, waana nahyi waana mubdil salaada burinayo nacam wixii laakiinse nahyi ah oo aan salaada iyada ficilkeedii aqwaasheedii saameyn ku lahayn oo salaadii aqwaasheedii iyo afcaasheedii sideedii ay u dhacayaan kaasoo kale marka salaada ma burinayo laakinse waa nahyi gooni ah marka masaladaas in badana usuulkan ay kusoo lallaabataa hal nahyu yaqtadi alfasaad am laa jumhuurtu marka waxay leeyiin in kaana limacnan fii nafsihi macno oo nafsad ahaantiisa cibaadadan oo ku saameynayo iqtadaahu waa keena hadday saas tahay ilaa fala haddii kale ma keenayo xadiikaas intaasa waxyar uga noqo wacan jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama layantahiyana aqwaamun yarfacuuna absaarahum ila asamaai fi salaah aw laa tarjicu ilayhim rawahu muslim jaabir bni samura waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi layantahiyana way kaharayaan oo kaharayaan oo kaharayaan aqwaamun dad yarfacuuna inay kor yeelaayaan absaarahum aragyadooda ila samaa'i samada inay u kor yeelaayaan fi salaati salaada dhexdeeda aw amase laa tarjicu usoo laaban mayso ilayhim iyaga aw amase laa tarjicu absaartii iyo araggii soo laaban maayo ilayhim iyaga uma soo laabanayo rawahu muslim marka xadiidka nabiga sal allahu alayh ali wasalam wuxuu reebay dad salaada dhexdeeda in cirka la fiiriyo oo qofka uu samada kor u fiiriyo layantahiyana aqwaamun dad way ka harayaan oo waa ka harayaan kuwaasoo yarfacuuna absaarahum dadkaasoo yarfacuuna kuyeelaya absaarahum argyadooda ila samaai samada kor ugu qaadayo fi salaati salaada dhexdeeda aw amase haddaysan sidaas aysan ka harin laa tarjicu ilayhim uma soo noqonayo araggi ilahayba araggii ka dafayo ka qaadanaya aragga marka laga qaadayo laba macno waa suurtagal inay isaga dhan ba waayaan xisan xisi ahaan inay u waayaan waa suurtagal iyo inay u waayaan aragoodii ay qabaan laakiinse xaq iyo wixii fiicnaayo dhan ba laga daboolo oo ilaahay uu indha tiraba taas labadaba marka waa ku suurtagal hadalkaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam shakina male arrintaas inay dhacaysa tan iyada laftirkeeda marka waxaan waxaa loo soo qaadana waxay tahay hadii ay tahay un xaalaad naadir ahoo marka hadday daruuro iyo wax lamida ay jirto dhib ma laha hadii laakiin waa sidii tii hore oo kale kasoo hadlaynay oo oo ku saabsanayd eh, iltifaatka oo kale haddii aysan daruuri jirin waay marka nahyigan waxa uu qofka ku dhaca abubakar waxaana laga qaadanaa qisadii abubakar markuu nbig eh, dadka uu tujiyey nebigiio reer bani camr bni cawf ku maqan inuu soo heshiisiiyo salaadii markay soo gashayna abubakar uu dadki tujiyey markaa nebiga u markii uu soo gaaray abubakar oo aan hal ragca tukanin sufuuftii uu nebiga soo dhex jiiray soo dhex maray markaasa abubakar uu gadaal usoo baxay nebigana marka uu hormaray markuu ogaaday marka abubakar salaada soo ku jiro nebiga inuu soo galay xoogaa marka intuu kor fiiriyey ayaa marka uu marka alxamdulilah oo kale hoos u yii markaasoo gadaal gadaal usoo baxay riwaayaadka sida ay cadaynayeen xaalaad noocaas oo kale ada qofkii marka uu saasoo kale uu leeyahay ama xaalaad daruura dhib ma laha wixii aan laakiin daruuro ahayn kor qofka u fiirinayo waa la reebay rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey afar boqol labaatan iyo sideed waa tarqiimka xadiidka marka oo muslim marka waxa loo reebana khushuuci bay tagsiinay qofka hadduu cirka iska fiirfeeriyo kor in la fiiriyana waa la reebay geesaha in la fiiriyana waa la reebay xagee la fiirina mawdic sujuudka meesha horaa la fiirina ilaa waktiga atexyaadka qofka uu akrinayo maana iyada markaas wuxuu fiirinaa farkiisa maan oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam kaana yarmi basarahu aragiisa wuxuu ku gemi jiray farkiisa taxiyaadka wixii kasoo harana mawdica sujuudka un ayuu ku dadaala oo inuu marka meelahaas fiiriyo lama ogola walahu ay walimuslimi muslim waxaa usugnaaday can caaishata radia allahu canha xaggeeda uga sugnaaday qaalat waxay tiri caaisha samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay laa salaata salaad ma ahaanin bixadrati acaamin acaam iyadoo joogo walaa wahuwa yudaaficuhu lakhbasaan walaa salaata walaa huwa walaa huwa walaa wahuwa hay walaa salaata ayaa uqadaran salaad ma ahaanin walxaal huwa isaga oo yudaaficuhu ay riixayaan alakbasaani labadii xumxumaay oo saxaradii kaadidii marka loo jeeda saxaradii kaadid kaadidii iyadoo ay soo riixayaanna oo ay aad u haayaanna salaadi ma ahaanin marka xadiidkan mid qaybta hore waa soo marnay oo laa salaata bixadrati acaami salaad ma ahaanin yani salaad kaamil loo tukado wa oo khushuuceedii oo u dhamaystiran yahay ma ahaanayso bixadrati acaamin maca acaamin iyadoo cunto ay meeshii goob joog tahay cunto iyadoo ay taallo salaad kaamila oo khushuuceeda u dhamaystiran yahay ma ahaanayso saasaa marka loo jeedaa ilaa qofkii cunto u taallo horaan usoo marna hadduu cuntadii ka tago salaadii tukado salaadiisii ma buraysa nafyigan marka laa salaata laleeyahay waxa weeyaan un waa wa waa nafyu nafyu kamaali sala salaada kamaalkeeda la anfina salaada sal ahaan looma anfinayo ha ku celiyo salaadii la oran maayo jumhuur ahlicilmi sida ay qabaan may laa salaata salaad ma ahaanin bixadrati acaamin acaam iyadoo uu yaallo walaa ay walaa salaata salaad ma ahaanin walxaal huwa isaga oo yudaaficuhu ay riixayaan alakbasaani labadii marka saxarada iyo kaadidii ay soo riixayn qofki yani waxaa laga cabiraa dasri yani hadday aad u haayaan salaada si fiican uma tuka karo marka waxaa la amray qofki inuu isku t iskusoo xaajo guto markaa wuxuu imaamka kusoo gaaro ou arko hadduu imaamka wax kusoo gaari waayana macduur waay salaadii marka jamaacadii cudurdaar ayuu uhaytaa labadan marka cilada loo reebay waa maxay waxa weeyaan cilada loo reebay khushuucay tugsiinayaan baabkana meeshaasoo munaasabo kala leeyahay xadiikana de muslim baa weriyey an abi hurayraa radia allahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalama qaala abu hureyra waxaa laga weriyey radia allahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalama qaala nabigu inuu yihi atasaaubu halaaqada ama hamaansiga min ashayaani buu ka ahaaday shayaan ee fa idaa tasaaba axadukum miskiin haddii uu hamaansanayo falyakrim ha caburiyo ma sadaaca awood ha celiye isku celiye falyaqdim ha isku celiyo oo ha caburiyo mastadaacinka awoodayo rawaahu muslimun xadiiska muslim baa weriyey watirmidiyu iyo tirmidi wazaada tirmidi wuxuu ku daray fi salaati ayuu ku daray fi salaati marka xageeba uga daray atafaaubu fi salaati meeshaas uga daray ziyaadada marka tirmidi ee fi salaati meeshaasay ku jirtaa atafaaubu fi salaati min ashaybaani hamaansiga oo fi salaati salaada dhexdeeda ahaanayo min ashaybaani buu ka ahaaday shaydaan buu ka ahaaday ee fa idaa tasaa'ala axadukum falyaslim mastadaaca sidaas waaye tirmidi riwaayadiisa riwaayadaas tirmidina waa riwaaya marka saxiix ah oo weliba sanadkii muslim ba asay ku weriyey yani sanadka muslim sida uu yahay u weriyey tirmidi saa darteed marka wax cilaa kuma jirto rijaashii muslim asayna ku weriyey ziyaadadanna marka waa midda uu halkaan ugu qorayba alxaafid ibn xajar alcasqalaani leana maxaa yal anaa kitaabu salaadan ku jirnaa riwaayadii hore muslim salaada calaa lama leh oo iska caam laakin midaan marka si salaati marku ku daray ayaa salaada looga hadlaa sababta marka sidaan loo leeyahy waxay tahay fa ina min ashayaani aynin waxa weeyaan marka eh, shaydaankii marka eh, waxay u tahay waxay u tahay eh, hamaansigu wuxuu shaydaan uga ahaaday mm. ayninka saligi shaydaan caajiskiis shaydaana qofka cajzi gelinayo dabcan qofku markuu hamaamsanayo hurdow rabaa waa daalan yahay wixii inuu marka ka daalan yahay tusi saa daraadeed marka shaydaan waana waxa marka aad waxaas u jecel hay ay min kasalihi weyaan nacam hay iyo watasabubihi baa loo jeedaa iyo shaydaan ayaa sabab ka dhigaya waxaan ay eh, fa ina atasaa-ubu min ashaydaani ay min kasalihi watasabubihi shaydaana sababtiis ay sabab ka dhiganayo waxaas saas sababayo caajiskiisana way tahay waxaa kaloo culamada qaar ay yidhahdeen waxaa shaydaan loogu tiiriye hamaansiga leanna maxaa yale shaydaanku waa raalli gelinaya arrintaas waa raalli gelinaysaa hurdadii iyo cibaadadii waa kala teg waa kala dheeryihin qofkiiba cibaadadii ka caajis gelinaya saa darteed marka waa wuxuu ku raalli noqonaya maadaama ay tahay isaga loo nisbeeyey waxaa kaloo marka eh, xadiiska ku jirtay weliba riwaayo kale riwaayada waxaa ku jirtay in allaha tacaala yuxibu lcufaasa ilaahay subxaanahu watacala wuxuu jecel yahay hindhisyada wayakrahu tasaa'uba calaaqada ama habeentigana waa neceb yahay qaaluu waxay yidhahdeen liana alcufaasa yadullu cala annashaati wa kifat lbadan culamadii baa marka waxay yidhahdeen cufaaska wuxuu tusaa hindhisada waxay tusaysaa firfircooni iyo qofkii oo jirkiisa oo khafiif yahay nacam rifo iyo uu dareemayo tasaaubkana culays ayuu ku yimaada culays iyo caji iyo ayuu sida haalibka ah ku imaadaa dadku u badan yihin marka indhisadana nashaad waaye ka kalena waa maxay waxay noqonaysaa marka tasaaubka iyo hamaansiguna waxa uu yahay waa caji iyo iyo iyo iyo culays riwaayada tirmidigaana marka fi meeshaan ku jirto halkaa marka maxaa laga qaadanaa marka qofka inuu caburiyo hadii ay dhacdo inuu halaaqa amaamaanta ay salaada ku qabatay inuu isku celiyo liana xadiidka falyaqdi mastadaaca intuu awoodo ha caburiyo tirmidi marka xadiidkan markuu soo wariye wuxuu yihi xasanun saxiixun sanadka muslim baana asaga laftirkiisa uu ku wariye xadiidkan lafdigiisuna atasaabu fi salaati wa markaa kadib wuxuu yihi waqad kariha qawmun min ahli lcilmi dad ahlucilmiga kamida way kahdeen uu yihi atasaabuba fi salaati salaada dhexdeeda lagu hamaansado dabcan hamaansiga qofka inaysa iska keenaynin ayaa laga yaaba isaga ma iska keenayo laakinse hadday dhacdo inay ku imaanayso ha celiyo intuu celin karan tirmida xadiidka raqamkiisa saddex boqol iyo todobaatan yahay uu ku soo saaray xadiidkan ibraahim nakaci isaga waxa uu yihi inii la arudu tasaauba bitanaxnuxi tasaauka ani waxaan isaga celiyaa on ku caburiyaa buu yihi marka tanaxnux inaan sameeyo nacam marka tanaxnux salaad inaysa burinayna de waa culamada qaar baa saas waa kana marka culamada salafka qaarkooda saas yeeli jiri yani halaaqada iyo amaansiga wuxuu isaga celin jiray tanaxnux ayb marka xadiidkan isagana marka khushuucu sababta laleeyahay waxay tahay maadaama shaydaan oo sabab u yahay cajzina ou yahay de cajzi iyo khushuuci ma iskeenayo khushuuca qofka marka uu salaada yani qof salaad ku khushuucsan ma caajisayo baabu masaajidi masaajidiba u baab baabkan baabu bayaani axkaami masaajid masaajida axkaamteeda cadaynteedii ayuu ubaab yahay baabkan kan ah ayb halkan waxa ka bilaabay marka masaajidu ka gelaya can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha radia allahu canha waxay tiri amara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu amray bibinaai lmasaajidi masaajida in la dhiso fi duuri laga dhiso xaafadaha fi duuri xaafadaha la degan yahay guryaha dhexdooda in laga dhiso iyo xaafadaha la degan yahay wa an tunadafa iyo in la nadiifiyo ayuu nabiga amray wa ee la udgiyo weliba la udgiyo ayuu amray rawaahu axmedu wa abu daawuda watirmidiyu imaam axmed iyo abu daawud iyo tirmidi baa xadiiska wariyeen wasaxaxa irsaalahu tirmidi wuxuu saxiix yeelay xadiiskan inuu mursal yahay naam mursal waxaa ujeedaa marka waa maxay waa taabicidaa nebiga uu yeelay buu ka wada oo weliba sanadka xadiiska wuxuu yahay hishaam ibni curwa can abiihi can nabiy sala allahu aleyh wali saas u werinaa tirmidi oo mida u saxiix yeelay waa riwaayada hishaam bnu curwa can abiihi oo curwata bni zubayr ah can nabiyi sal lahu alayh curwaba wuxuu dhahaa amara nabiy sal sl nabiga waxau amray curwana waa taabici oo ma soo gaarin rasuulka aleyhi salaatu wasalaam riwaayadaas marka tirmidi rajaxay isaga mursalnimadu rajaxay hadii la yidhaha marka xadiisku waa mursal ma waxau noqonaa saxiix mase daciif noqona waa daciif mursalku waa min aqsaami daciif laakinse xadiiskan culamada qaarkoodna waxay wariyeen isaga oo mutasil ah ayay wariyeen ragga mutasilka ku wariyey waxaa kamida ah zaidata bnu qudama zaidata bnu qudama kamida ah iyo eh, malik ibnu eh, eh, malik ibni sucayra labadaa nin baa marka kamida ah, ragga saa u weriyey xadiiska zaidata bnu qudama iyo malik ibnu sucayr marka zaaidana da waa nin tiqaa oo weyn waay zaaidata bnu qudama macruufa malik ibnu sucayrna waxa weeyaan waa ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay laa ba'sa bihi rijaal xadiiskiis waa xasan markay ugu yartahay marka laba nin xadiiska waxay ku wariyeen hishaam bnu curwa can abiihi can caaishata can nabiy sal la can caaishata amara rasuullah sal sl saasay u wariyeen oo xadiidku waa itisaaliyeen waa xiriiriyeen malik ibnu sucayr iyo zaaidata bnu qudaama hishaamay ka warinayaan hishaamna aabihiis curwow ka warinaa curwana caaishau ka warinaa oo habaryartiis ahayd caaishana dee nebiga waa soo gaartay intaa ma la gartay ayib xadiidka mar asagoo mutasila sidaa loogu wariyey sufyaan bnu cuyeyna iyo cabda iyo wakiic saddex tiqaad waa iyagana nacam sufyaan bnu cuyeyna iyo cabda iyo wakiic xadiidkan waxay weriyeen biduuni dikri caaisha caaisha maysa sheegin oo waxay yidhaahdeen kulligood saddexdeedooda can hishaan can abiihi amara nabiy sala allahu alayh ali wasalam suuro marka mursal ahaan bay u weriyen saa darteed tirmidii riwaayada wuxuu rajaxay ibnu cuyeyna ibnu cuyeyna iyo wakiic iyo riwaayadoodu rajaxay abu daauudna riwaayadaas maba soo qaadaninba midda mutasilada oo soo qaatay riwaayat zaa-idaba u soo qaatay waana ka aamusay taana waxay tusay inuu xasaninayo abu daauud marka ibnulqabaani alfasiyi raximah llahu tacaala kitaabkiisa bayaanullahmi wadihaan wuxuu yihi fa ina xadiisa caaishata laa shaka fii sixatihi shaki kuma jiro xadiisa fi صxatihi rafacahu musnadan jamaacat min asxaabi mm. hishaam ibni curwa jamaaco ayuu yidhi anaga hadda labaanba sheegnay isaga wuxuu leey jamaaco oo ardaydii hishaam ayaa xadiidka itisaal ka dhigtay oo mutasil ahaan u weriyey walaa yaduruhu mana dhibaayo xadiidka marka irsaalu ibni cuyayna ibnu cuyayna irsaalka uu ku weriye wax dhiba uma keenayso saa darteed maxaan dhihi karnaa xadiidkan saxa mursalan wa musnadan mursal ahaana waa u ansaxay musnad ahaana waa u ansaxay khulaasadu marka waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa oo aan dhacni lahayn way marka meeshaan wasaxaxa irsaalahu tirmidi isaga riwaayada mursalka u saxiix yeelay waxaa loo jeedaa midda mutasilada iyo midda mursalada mursalada saxsan laakinse sida raajixa ah labadaba waa laba riwaay sax ah wmarka xadiidkan xagga takriijka un hadda waa intaas dhisnaan marka xadiidka xukunka fiqhiga waa xadiis saxiix ah marka xadiidkan xukunka laga qaadanayo fiqhiga waxa weeyaan in masaajida laga dhiso xaafadaha in laga dhiso ee aan laga dhisin meel aan la deganayn meel aan la deganayn masaajida in laga dhiso sunadii nebiga ma aha sala allahu aleyh ali wasalam marka masaajida in laga dhiso meelaha dadka ay degan yihin leanna dadka ayaa camiri lahay hay nabigana caleyhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeyey ee uu dhisay markau maska ka tegey madiina uu tegey waxay ahayd masjidkiisa maa masaajidkiisa hatii uu dhisay oo marka dhagaxdii dhagaxta wax kasoo qaadayay meeshii marka lagu dhisay iyo timirtii geedaheedii iyo waxyaabahaas oo dhan markaasna ay dhahayeen rajad sameyneen rajad ay dhahayeen allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira aydahayn marka iyagoo marka waktiga iyo markaas shaqada ku fududaysanayo marka masaajidka rasuulka oo dhisay masaajidka gadaashiisna nebiga cumaraa dhisay oo sii weyneeyey cusmaan baa sii dhisay wahaakada naam marka masaajida marka meesha marka madiine dhexdeeduna nebiga ka dhisay aleyhi salaatu wasalaam masaajidka meeshii la deganaay buu ka dhisay guryahana isagu meeshau ka dhistay marka masaajidda in banaanka lagu dhisaa marka oo aan la deganayn waxaad arkaya masaajidyo muadin iyo iyo hal qof ama laba qof ay ku tukanaan kuwaanba lagu tukanaynin ayaad arkaysaa allahuma wixi meesha soo mara maaha waxaa fiican marka masaajida in laga dhiso fi duuri bibinaa masaajidi fi duur ayb wa an tunasafa masaajid masaajida in la nadiifiyo oo marka nadaafadooda lagu dadaalo yaa ku dadaalayo qof gaara ah maa ku dadaalayo maya muslimiinta oo dhan waa ku dadaalaya say say ugu dadaali karaana qashinka kaaga dhaco qaad masaajidka qaad qashinka aad u aragta aad ku aragtana ka qaad adigana waxaad ku dadaashaa inaadan qashin keenin masaajidka dhexdiisa maaa khusuusan kolaha iyo waxyaabaha lamidka ah marka masaajidyada lasoo gashana qofka inuu aada iskaga ilaaliyo inay qalalan yihiin oo ay saxbo ku oolan oo ku dadaalo waqtiyada roobka da-ayo khaasatan maba kusii jirto masaajidkii dhan waa isla soo marka wasakdu ayaa laga dhigaya taas marka ma fiicna masaajida ilahi waa ugu talagala waxaa loogu talagal in la nadiifiyo oo qor yeelo fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiyashu meel ilaahay lagu xusaayo in wasak iyo loola joogi waayo ma fiicna sidoo kale masaajida banaanadoodana in la nadiifiyo oo dadku ay soo marayeen waxaad arkaysaa masaajidii wasak iyo biyo iyo marka iyo wixii marka ceelasha wasakdoodii iyo aan lala mari karin banaan mararka qaar marka taasna sunadii ma aha naan waa in marka si uun la yeela waxaan marka masaajida in nadaafadoda dadka ay ku dadaalaan hay ayb adiga qashinkaagana ka taxadar dadka qashinkooda wixii aad ku aragta meesha ka qaad qof ha ku sugay maxaa waxay kamid tahay waxyaalaha masaajidka xaaqibdeeda wax weynaa lagu kasbadaa qof dhan baa waxay ku kasbatay nebiga iyadoon lasoo ogeysiinin inay dhimatay in kale inuu nebiga qabrigeeda aado oo uu janaazo kusoo dukaday ilahi usoo bariya subxaana watacaala watudayaba masaajidda in la udgiyo oo la diibiyo masaajiddii marka khusuusan jimcaha iyo kale ayaa la sameeyaa ayaa marka gaar ahaan loosii suneeya weliba ibnulqayim sida uu sheegay marka masjidka in marka la udgiyo oo marka wax carfaayo lagu shubo ama lagu shido marka wax carfaayo in lagu shido taasna waa laga qaadana xadiiska oo la udgiyo oo barafun wax lagu shubo naam hay taa marka walidalika culamada qaar salafka qaarkoodaba loogu magac darayba naam say masaajida u uuminayeen oo ay yani uunsa ugu shidi jireen ayaa qaarkood magacaasaaba u baxay sida nucaym almujmir oo kale naam nucaym almujmir raawiyatu abi hurayra abu hurayra ninka ka weri jiray axaadiista nucaym almujmira la dhihi jiray waxaana loogu bixiyay masaajidka marka marka baashiisa idinka yarka iyo masaajidka marka dabqaadkaas ayuu masaajidka ku udgi jiray oo uunsi iyo wax lamida ah ugu shidi jiray u carsi jiray marka iyadana marka waa wax marka aada loogu baahan yahay xadiidkan marka intaas axkaamahaasa laga qaadanaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi qaatala allahu yahuuda yahuud allah ha lacnado itakaduu qubuura ambiyaaihim ambiyadoodii qubuurtoodii bay ka samaysteen ka dhigteen masaajida masaajid ay ka dhigteen muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saaray takriij uma baahna maxaa laga qaadanaa marka waxaa laga qaadanaa masaajidda iyo qubuuraha in la kala fogeeyo oo masaajidu aysan noqonin iyo maqaabirta iyo masaajidda in laba ay kala noqon marka qofka waa in lagu duugaa meesha qubuurta musabalada ah oo yani dadka muslimiinta meesha lagu duugo sidaasaana marka kutubaha axkaamta ay sheegayaan oo marka khaasatan madhabka shaaficiga in dadka qofka lagu aaso qubuuraha muslimiinta caamka ah in lagu duugo ee aan guryaha la dhex keenin ama masaajida aan lagu aasin masaajidana maxaa loogu diidaya tanaa loogu diidaa leana maxaa yeelay salaadii meel qabri meel cibaada ma aha saa daraadeed marka in la kala fogeeyaa rasuulka cala guryaha maxaa loogu diidaa gurigii salaad sunna ku dukataa la rabaa guryihii haweenkii baa ku dukanaayo adigiibaa salaadii sunada ayd ku tukanaayo lidalika nabigu wuxuu yihi laa tattakiduu buyuutakum qubuura guryihiina qubuur ha ka dhiganina wasalluu fiiha ku tukada guryaha guryihiina <coughs> guryihiina ku tukada ee qubuur ha ka dhiganin macnaheedu waa maa marka haddaad qubuur ka dhigataan ma ku tuka karaysaan saa darteed si ba ugu tukanin qubuur ha ka dhiganina guryihiina yani si si hadhow salaada aad eh, ugu tukan weysaan lama rabo naam si a ugu tukataan qubuur ha ka dheereeyn oo ka dhaaf taasaa marka iyadana marka labadaas meel marka lama ogola meelaha marka qubuuraha ayaa salaadii marka lagu tukadaa lialika laakin salaada lagu dukada hadda maqbaro dhexdeeda ama qabrigaasoo midig kaa jira ama bidix kaa jiro ama ma hortaada o kaa jiraaba nahyigu marka mamca waa kala wenyaha qabriga hortaada adoo kaa jira salaada aad ku dukato nahyi ahaan waxa weya xaaraan aad ku dhacday laa tusaluu ila lqubuur buu nabiga yiri sala allahu alayh ali wasalam xadiisi muslim min xadiisi abi marsad alghanawi imaamu nawowina waa ki yiri in xaaraam la dhahaa fiican waa xaaraam laakin salaada ma ansaxay mase ma ansaxayso azaahir salaada waa ansaxaysa salaadii inay ansaxaysaa bukhaari iyo eh, rag badan marka ay ku tageen bukhaari waxaana laga fahmayaa sida ibn xajar sheegaayo anas oo meel qabri ah qubuur dhexdood ku dukanayo ayaa wuxuu yidhi eh, cumar bn khadaab alqabra alqabra qabrigaad ku dukana qabriga maad ku dukana dhexdiis markaasuu yidhi marka anas eh, waa isaga dukaday anas naam uu ku dukaday marka tamaadigaas anas oo ku sameeyey oo meesha salaadii ku dukaday cumarna oonan dhin war salaadaadi ku soo celi isagiina oo saas yeelay waxaa laga qaadan ina hor salaadii aysa burayin hadii ay dhacdo marka muxuu midda cumar marka canaantaas alqabra alqabra uu leeyahayna maxaa laga qaadana ina xaar ina nahyi meesha nahyi inuu jiro naam weliba nahyigu hadii uu yahay qabrigaadaad hortiisa u dukanaysid waxa wey waa xaraam nahyigaas geesaha iyo hadii waxa ay jiraanna marka waa karaaha marka saasaaso kale Eh, taasaa marka masaajidii marka inaan qubuurihii laga dhex dhigin sababta marka waa maxay loo reebay xadiidka kale ku cadda sida xadiidka caaishay ku caddahay nebigu wuxuu yiri umu salama iyo umu xabiiba ayaa waxay u sheegeen markay kasoo noqdeen xabashada waxay u sheegeen kaniisad maariya la dhihi jiray oo ku taal ardulxabasha oo marka ay dadku eh, masawiro badnayd oo markaasuu nebigu wuxuu yiri kuwaasi hadii u ka dhinto qof saalixa ah, idaa maata fiihi rajulun saalixun haduu ka dhinto banow calaa qabrihi masjidan masaajidkiisa qabriga ka dhisaa ilahay ha lacnado yii lacana allahu lyahuuda wanasaara itakaduu qubuura anbiyaai masaajid yuxadiru maa sanacuu caaisha marka waxay tiri nebigu wuxuu ka digaa oo annaga uu nooga reebay inaan masaajida qubuur ka dhigano wixii ay yahuudi samaysay iyo nasaaro annaga nooga digayo oo anaga looga digaa halkaas marka ibn xajar wuxuu yii waxaa laga qaadanaa sababta loo reebay inay tahay sadan shirkigii baa meeshaas marka lagu lagu lagu lagu daboola shirkiga ayaa meesha lagu daboola sababta waxay tahay qawmu nuux qawmu nuux shirkiga wuxuu usoo galay <clears throat> wuxuu ku ugu yimid dadkii saalixiinta u ahaa ayay ayay marka taalooyin ka dhiseen say uga xasuustaan markii dambena dadyawgi dambe wayga caabudeen banaan marka saaday tahay marka waxa loo reebay waxay tahay taas eh, alimaam eh, shaafici isna saas kale u qabaa nacam sida uu kasoo naqlinayo shiraazi abu isxaaq shiraazi <coughs> oo wuxuu leeyahy akrahu waxaa nacaa buu yihi imaamu shaafici in qof qabriga ah, marka makhluuq an yucadaba makhluuq makhluuq in la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan heer la gaarsiiyo qabrigiisa masaad laga yaalo taas waa nacaa buu yihi waxaana u nacayaa buu yii isaga inuu ku fidnoobo dadkan ay ku fidnoobaan yani inay dadku ku fidnoobaan marka madhabka imaam alimaamu shaaficina waxa weeyaan inaan masaajida qubuurta laga dhex dhisin oo la reebay bataasana in la dhisa waa mamnuucba qubuuraha oo qabriga in la dhisa nusuustu way reebtay rasuulka sal l slam wuxuu reebay in qubuurta la kor yeelo iyo in la la la nuuradeeyo oo yani rinji iyo waxaas la mariyo xadiidkan aayaddan marka dhehayso qaala ladina galabuu calaa amrihim lanatakidanna calayhim masjida nimankaas marka ma niman fiican inay ahaayeen ilaahay ma cadaynay wuxuu u sheegay dadkii asxaabulkaaf inay ku murmeen qaar ay yidhaahdeen meeshay ku jireen masaajidaan ka dhisanaynaa kuwana ay yidhaahdeen maya markii dambena dadkii arrinta u adkaaday oo xoog batayna inay masaajidkii ka dhisteen ayaa alla noo sheegay waa fiican yihiinna nalama dhihin hadda mar haddii waa fiican yihiin aan nala dhihin rasuulkiina uu naga reebo annaga xukunka sharcigeena aan qaadanayna ma oo xukunka sharcigeena waa maxay qaatala allahu alyahuuda itakaduu qubuura anbiyaaihi masaajid walidalika marka wau reebay rasuulka yucadiru ma sana qaabka aayadda siyaaqa aayadda ay ku socotaana muxuu alla uu cadaynayaa qaala aladiina galabuu calaa amri niman xoog wax ku muquulinayo ayaa alla u ka cabiray badanaana dadka xoog wax ku muquuniya dad aad diin hadda ku socda oo ummad iimaan ku qanciya ma aha saasay culamaduna ay leeyihiin wazaada muslimu muslim wuxuu ku ziyaadiyey wanasaara meesha ah qaatala allahu lyahuud nasaara ayuu yii yahuud iyo nasaara alla alacnado itakaduu qubuur anbiyaai masaajid nasaaradu nebi aan ciise ahayn ma laha dabcan ciisana hadda qabri ma lahanoo ma dhimanin maxaa loo jeedaa marka meeshaan ibnu xajar ishkaalkaas waa sheegay waxaa loo jeedaa buu yidhi in eh, ambiye kale inay lahaayeen waa suurtagal xadiidaya ma laha ee eh, laakiin rusul aysa lahayn rusul inayna lahayn oo ambiye kale ay lahaayeen leana nebi iyo rasuul farki baa udhexeeya inaad ogtihiin marka in rasuul ay nabi ciise ka tabeen ambiye laakiin inay lahaayeen oo markaas xadiidka daahirkiisaba oo lagu socdo marka waxaa kaloo suurtagala marka in loo jeedo ambiyadan saalixiintooda iyga ambiyada in marka yahuudda ay ku socoto amaa nasaarada saalixiintooda in laga wado riwaayo muslim baana cadaynaysa oo eh, nabiga nabiga aleyh salatu salaam uu yihi qaala lacana allahu lyahuuda wnasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim wasaalixiihim riwaayadheed itakaduu qubuura ambiyaa'ihim wasaalixiihim marka wasaalixiihim nasaaradaa loo jeedaa ila yahuud iyado ambiyo badan way lahaayeen taasna waa lagu micneeya waxaa kaloo lagu micneeya suurtagalna noqon karto bal nasaarada macruufa hadda meelo waxaa jira meeshii magaciisa lagu dilay ee lagu duugay iyo ayay ku dabaaldegaan oo marka ay wax ku muujiyaan waktiyada abri bishaan marka bilaha april bisha abriil oo kale waxaa sameeyaan nacam ciid oo ayagu ay leeyihiinaa jirto oo marka ay u yaqaanaan magaciisa maalintii la dilay kadib la duugay kadib oo wadana soo baxay kor ahay nasaarada ayaga ictiqaadkooda sidaas inuu magaciisa dhintay kadibna ou soo noolaaday oo kor aaday hadhowna ou imaan doono muslimiinta laakiin maba la dibeeye ee minsanya sababtaa ah maxay wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahu marka meelahaas ayaw ay ka dhaadhiciyeen ciisaa lagu duudo amaba lagu dilay ayay wax ku sameeyaan marka taasaa ah marka bizacmihim iyaga say ku andacoonayan laga wadaa marka waa suurtagal iyada laftirkeeda inay meelahaas masaajid wax ka dhigtaan ictiqaadka nasaarada macruuf oo waxay qabaan waa la ogyahay walahumaa bukhaari muslim waxaa usugnaaday min xadiidi caaishata radia allahu canha kaanuu waxay ahaayeen yahuud iyo nasaara idaa maata fiihim haddii u ka dhinto dhexdooda idaa maata haddii u dhinto fiihim dhexdooda arajulu saalixu ninkii wanaagsanaay arajulu ninkii asaalixu wanaagsanaa hadduu ka dhinto banow way dhisaayeen calaa qabrii qabrigii masjidan makaanu sujuud meel lagu tukaday ka dhisaayeen qabrigooda hadda dadka marka riwaayo waxay leeyahay kan wa fiihi waxaana ku jirta xadiidkaas ulaaika kuwaadaas shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan ulaaika kuwaadaas shiraaru lkhalqi kuwa khalqiga ugu sharta badan nimanka meelaha dadka saalixiinta ee awliyada nimanka dadka awliyada ee saalixiinta a qubuurtooda masaajida lasoo goobto waa dadka kuwa ugu sharta badan baa nabigu leeya aleyhi salaatu wasalaam xadiis la been abuuraayo ma aha waa bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay dadka marka dadka ugu sharta badan marka waa nimankaas marka in culumo lagu tilmaamo nasiib daro waay marka nabiguna uu ku tilmaamayo ulaaika shiraaru lkhalqi khalqiga dadka ugu sharta badan waa nebiga uu leeyahay annaguna dadkana waxay leeyihin culumo waay dad u ololeynayo masjid dhexdiisa lagu duugo war weligaan ku duuga masaajidkan aad maqlaysaa laleeyahay gobollo dhan iyo degmooyin waxaa laga yaaba dad maanta dhan socoto masaajida allahuma shan lix masjid camal ayaa aan quruur lahay inta kale qabri un baa ku yaala waa arki jir degmooyin dhan noocaas ah oo meelaad uga tukatay ay yaraanaysa meel walbaa nin baa lagu diiday weli laleeyahay marka dadka waxaa ka shaqaynaya shiraaru khalqiga khalqiga kuwa ugu sharta badan maxay ku muteen waxay qalqaalinayaan ilaahay reyrkiisa lagu caabudi lahay war meeshaan waa guri ilaahay oo loogu talagala in ilaahay lagu caabude maxaa ninkaan keenay meesha oo loogu duulaya asaga ma noolo hadda salaad ma tukanayo oo intuu masjidkii soo gala ku tukan maayo salaad hadda mukalaf maana salaad waajib ku ama ah jirto oo masaajidka uu ku tukanayo maxaa loo keenay haddaynan ahayn marka tacdiimga wax lamida ah iyo baragka reer ah, marka lama ogola waxaasdad baana waxaana ku simbiriraxday bacd lmashaayikh oo baydaawi uu kamid yahay ou leeyahay ninkii ka dhigto eh, eh, bijiwaari qabri bijiwaari qabri cabdi saalix ninkii ka dhigto eh, agtiisa wax isaga caabudo ilahay ku caabudo laa basa de laa basa isaxtari maysa rasuulkiiba laa basa ma dhihin marka taa iyada la raaci maayo nafna ma ah waxaa nasiib daraa marka xadiis lagu keeno hebelaa saas yiri inaa tiraahdi dadaada kale aqooni nebi maxamed iyo hebel waa dhibaata dad badan baad arkaysa axaadiistii baa lagu dul akrinaa xadiiskaas waxaan uga jawaabaan hayaay isle haye maxaa uga jawaabe xadiis waxaa uga jawaabi kartaa xadiis kale oo saxiix ama aayad hadhowna marka waa in laiswaafajiyaa ama in laga yiri la sheegaa mufasiriintu ay ka dheheen laakiin haddaad uga jawaabto qowl qof yiri ayaan xadiidkan ku dafcina hadaad tiraahdo waxaad soo gelaysaa kuwa ilaaha yii aladiina yujaadiluuna fi aayaatina biayri aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi kuwaasa soo geli leana ilahay muxuu yihi aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulaanin baa la yii kuwa aayaadka alla ka doodayo daliil la-aan xujo la-aan xujadana waa maxay suldaan maxaa laga wadaa qaala allahu qaala rasuuluhu ninkii marka marka layihaha qaala allahu qaala fulaan la yimaado waa qof mujaadid fi aayaat illahi ilahay aayadihiis ku doodaya in ilahay lagu cabsiiyo kuwaasoo kale in lala muurmo oo masalo diin lagala niqaasho maba ahaba waa in loo sheego war ilaahay ka cabso aayaadkii lagu dul akriyo falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum waida qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allah waila rasuuli ra-ayta lmunaafiqiina yasuduuna canka suduudan fain tanaactum fi shayin faruduu il llahi wrasuul falyaxdar ladiina yukhaalifuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim aayadahaas in lagu akriya ubaahay iyaga in wax loo sheega waa in diin lagala doodo madmada ahada ulaaika kuwaadaas shiraaru khalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal heer hadda waxaa la joogaada qubuurtii masaajida laga dhex dhisay in inta marka salaad kasta la tukado inta la furo qubuuraha qaar masaajidkii dhinac uga yaala inta la furo lagu ordo oo markaas madaxa la saarta qabriga korki carada qabriga madaxa la saarta iska sujuud maa marka waxaas waxaan culamaduna ma qabaan alimaam nawowi majmuuca iyo kitaabkiisa alibaax fii manaasik alxaji waalcumra qabriga nebiga marka la bookanayo wuxuu leeya lama dawaafi karo caloosha lama saari karo lama dhunka karo banaanka dadka istaagi anaga ah. nimankaan marka ma nebigay ka fiican yihin caleyhi salaatu wasalaam kii nebigaan la ogolayn waxaas lagu sameeyo iyay ka qaateen marka waayahay alimaamu nawowi raximahullah ninkii doono kitaabuliidaax ha ka fiiriyo fii manaasik alxaji waalcumra majmuuca ama sharxulmuhadabkan ha ka fiiriyo masaaishaana masaa'il khilaafiya maaha lana imaam nawowiba wuxuu leeyahay barakada iyo barakaysiga waa wixii sharciga ku yimaada wa tabaruga sharcigaa laga qaataa buu leeyahay ee lagama qaato ficil ay dad iyo tijaabooyinka dadka lagama qaato tabaruga war haddaad tiraa marka adigu khilaafkaba haddaa ka dhigto mar haddii qof muslimaba ah masaladan uu dad ka keeno masale khilaafiyay noqonaya dad aaminsantahad waa khalad saa wax ku hagaagi maayaan ijmaaca iyo khilaafka la tirsadaa waa midka ahlucilmiga isku khilaafaan ama ay ku ijmaacaan khusuusan saddexdii qarna wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaal bacata nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaa diray khaylan farda ayuu diray fa jaaat way la timid birajulin nin ayay la timid farabatuuhu way xireen ninkaas bisaariyatin tiir bay ku xireen oo min sawaari masjidi masjidka tiirarkiisa kamida alxadiid iqra xadii ama akmil xadii muttafaq alayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray marka xadiidkan isaga xowaalkan u keenay abwaab masaajid u keenay gaalka inuu masjidka soo geli karo leana ninkan ay keeneen wuxuu ahaa sumamata bnu usaal sumamata bnu usaal ibn ashraf ayu ahaa ninkaas ahaa waxaana laga keenay dhankan lejdi nebiga fardo oo dhankaas ciidamo ugu bixiyo dhankaas iyo najdi ayay ahaayeen markaas ninkaan ay soo qabteen marka tumaama ayay soo qabteen tumaamata bnu usaal dhanka reer bani xaniifona aha ninkaas waxuu ahaa qoladaas min bani xaniifa ayuu ahaa musaylamat alkadaab qoladiisa aha markii dambena tumaama waa islaamay nebiga wuxuu ku xiray tiirka masaajidka tiirarkiisa tiir kamida halkaa marka waxaa laga qadan karaa maxaabiista in masaajida lagu xiri karo hadii meel kale la waayo gaalka in masaajidka soo geli karo biidni muslim waa hadduu muslim u idmo ayuu soo geli karaa keligiis soo geli karo masaajida la sheegayana waa wixii aan xaramka aan ahayn masjidulxaraamka aan ahayn yani masaajidulxaram ma banaano inay gaalo soo galaan iyada macn ardada marka la qaybinayo ilaa saddexaa loo qaybiyaa qayb gaalada aysanba soo geli karin xataa walow daqiiqad aan loo ogolayn waa xaram qaybna waxa weeyaan waa dhul ay ilaa saddex beri loo ogol yahay inay joogaan ka badan aan loo ogolayn waa ardulxijaaz dhulka laa ardulxijaaz saddex beri ka badan looma ogolo ardulxijaazna waa de ilaa riyaad waa ardulxijaaz maka ilaa maka iyo madiine iyo riyaad iyo dhulkaas dhan jiddo iyo waa ardulxijaaz ay xisaaban tahay saddex beri ka badan looma ogola leana maxaa inuu degaan nabiga diido oo gaal iyo muslim dhulkaas isla degaan waa la diiday rasuulku waa sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi akriju lyahuuda brwatin wnasaara min jaziirati lcarab jaziirat lcarab hadda xijaazaa loo jeedaa xadiidkan marka tafsiirkiisa la fiiriyo sida imaamu shaafici ay ku fasirayaan sababta waxay tahay ardulxijaaz waxaa loogu fasiraa yaman jaziirat lcarab waay hadii la yidhaha jaziirat lcarab matalan intay la waa yaman ilaa ciraaq min yaman ilaa baadiyat lciraaq dhinaca kalena jidda ka bilaaw ilaa iyo shaam waa dhulka carabta degantoo dhan kaas marka de inaan loo jeedin waxaa cadaynaya marka yaman nabiga aleyhi salaatu wasalaam yahuudaa degeneed mana laga bixinin cumarna kama bixinin asxaabtiina kama aysan bixinin marka jaziirat lcarab ardixijaazaa loo jeeda dhulkaa marka xijaazna ilaa iyo riyaad waa soconaa looma ogola wixii saddex beri ka badan leanna saddex beri qofku muxuu ku noqonaya wixii ka badan muqiim ma la ogola marka dhulka kalena waa qeybta saddexaad waa dhulalka kalena xijaaz aan ahayn kuwaas gaalada siyaabo badan u degi karaa armadu marka waa waa noocyadaas halkaan marka gaalka masjid waa geli karaa marka lagu leeyahay waa wixii kasoo haray masaajida ku yaalo xaramka wixii kasoo haray masaajida ku yaalo xaramka masjidu nabawiga ma geli karaa biidni muslim uu ku geli karaa isaga inkastoo nebiga uu xaram waayo uu yiri culamada xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay qabaan inuu geli karo leanna haddaba ninkaanba masjidka nebigaa lagu xiray ninkaan laftirkiisa oo masjid nabawiga laguma xiray sumaamata bn wasaal masjidka nebigaa lagu xiray cumar iyo abubakar iyo cumar iyo waa ku qaabili jireen gaalada taa marka iyaga hadii biidni lmuslim dhib ma laha hadii laga fogeeyana waa fiican tahay iyada laftirkeeda laakin marka xaramka maya ayb halkaa marka xadiidkan markaa wuxuu keenay marka qaababkaas alxadiid akmil alxadiid yani muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan isku waafaqay oo soo saaray marka caadi ibnu rajabana baxsi fiican ka qoro kitaabkiisa fatxulbaariga juska saddexaad saddex boqol sagaashan iyo saddex marka masaaishana saa aada uga hadlay hadda aan sheegay wacanhu radia allahu canhu qaal sida abu hureyra waxaa laga wariyey ana cumara radia allahu canhu cumar mara bixasaana xasaan ibnu saabit buu soo maray yunshidu isaga oo yunshidu xaal ou tirinaayo gabay ou tirinaayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falaxaba ilayhi waa milicsaday cumar marka cumar radia allahu canhu wau milicsaday saaba u milicsaday yani kaanahu inuu yani u diidan yahay camal milicsi u arkay oo u fahmay xasaan in maxaa sidaan u sadaynay ay tahay macnaheedu falaxada ilayhi waa milicsaday faqaala waxa uu yidhi qad xaqiiqe kuntu waxaan ahaa unshidu mid gabay tiriya ayaan ahaa wa fiihi walxaal fiihi masaajidkan dhexdiisana uu ku sugan yahay man huwa khayru minka qof adinkaa khayr badan cumar hadaa cumar haddaa tahay qof adiga kaa fiican oo kaa khayr badan oo masaajidkan joogaan aniga gabay ku tiri jire marka waxawaaye waxba hay kuurina ujeeda aad hay fiirina muttafaqun alayhi buhaari muslim baa xadiidkan soo saaray marka xadiidkan isaga shicirka in masaajidka lagu tiri karaa laga qaadana masjidka laakin shicirka ha lagu tiriye shicirku sida imaamu shaafici uu yiri waaye faxasanuhu xasanun waqabiixuhu qabiixun wii wanaagsanna wana kiisa wanaagsanna waa wanaagsan kiisa xunna waa xun yahay laakiin marka maaa gabayadan marka xasaan uu ku tirinayo maxay ahaayeen wuxuu ku tirinaya gabayo ou nasabka nebiga ku difaacayo gaalada uu ku hujuumayo bal markay sidaan dhacday riwaaya baa waxay odhanaya abu hurayra uu u markhaati qabsaday oo wuxuu yidhi abu hurayra og tahay in rasuulka intuu kursi ii dhigo ama mimber ii dhigo inuu dhihi jiray jibriila ku kaalmaynay weerar gaalada markaasuu gabay ku weerari jiray gabaygu waa waxa weyan marka naftuu gabay ugu keena gabayu ku jihaada marka marka mararka qaar waxaa la dhihi jiray nimankan quraysh oo aad adiga dhacninayso oo aad nebiga ka celinayso isagiiba waa ka dhashay hadhow soo khatar seed yeele markaas wuxuu dhihi jiray aniga waa aqaanaa sida tinta cajiinka nooga siibo aan nebiga uga bixinayo diiday ah. ayagaana ku koobaa ujuumka ah. marka waxaa kaloo iyadana banaanta masjidkii in marka gabay wixii marka cilmi oo kale qasaaid cilmi oo kale marka manduumaad cilmi oo kale in lagu akriyo masaajidka iyadana waa banaanta oo dadka ay ku xifdinayaan cilmigi ah. ama ha noqoto luga carabiya lagu barto ama ha noqoto eh, eh, fiqhi ama usuululfiqhi ha noqoto xadiis ha noqdo waxaas dhan way banaan qasaaida marka shirkiyaadkana masaajidka loomaba dhisin ba oo ilahay wuxuu leya ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada wax masaajid loo dhistayba waxaa in ilahay keligiis la caabudo wailaa haddii ilahay keyrkiis in la caabudo la rabo kaniisadaha layska aadi lahaa kaniisadaha iyo diicda ayaa la aadi lahaa ila meelahaasa ilahay keyrkiis lagu caabuda masaajida waxaa loo dhistay in alla keligiis lagu caabudo marka ma banaana in marka ninkii marka yihaa xasaanba waa ku tiri jiray masaajidka gabaya dhaxtaan gabay fiican ku tiri jiri adig hadaad gabay fiican ku tiriso cidii dan ma laha laakiin haddaad gabay xun ku tiriso waa la reeba rasuulka caleyhi salaatu wasalaam gabadhii yareydoo tiri waxaa nadar ku galay haddii ilaahay kusoo celiyo inaan korkaaga aan ka tiriyo gabay ama hina marka e, buraanbur iyo wax lamida markaasuu nabigu yii oti nadarkaaga markaasaa markaa u waday nabigu u ammaanaysay asxaabta ayaa markii dambe waxay tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadi annaga waxaa nugu jira nebi berri waxa dhacay markaasu wuxuu yii quulii maa kunti taquuliin wix aad markii hore dhehayso dheh buu yii ee kanka joogu fainahu laa yaclamu lgayba ila allah aybka cidaan ilaahay ahayn ma oga marka nebiga isagiibaaba reebayba wixii isaga xadgudub ku ahaa saa reebay jooji buu yii waxaan jooji marka inuu hadda qof wadaada uu yiraa marka maba dhici kartaba nebiga in uluwi lagu sameeyo si kastaad u ammaanto maba gaari kartid oo kuleeyahay hadii nebigu muxuu u yiri laa tudruunii kamaa adrat nasaara bna maryam aniga aan laygu xadgudbin ammaanteeda sida ay nasaare ugu xadgudubtay ciise inamaa ana cabdun faqulu cabdullahi warasuluhu sidoo kale wuxuu yidhi markii xadiidkii nasaa uu werinayo laa yastahwiyanakum shaydaan markay dhaheen yaa sayidina ibna sayidina intaas ku joogoy shaydaan yaysa idin taraarcinin uusan idin baadiyeynin intaad wax kale kusii dardartaan nebigu intaasba maba dhaheen ba hadee duu og yahayba in aan ammaantiisa aan uluwi lagu samay karin marka waxaa la diidaa waxay tahay qasaa'idka shirkiyaadka ah. amaa wixii de cilmi u adeegeysa ama muslimiinta jihaad ku tirtirsiinaysa oo kale iyo waxyaabahaas a loo baahan yahay oo aan shabadka iyo huluwiga iyo uusan ku jirin taas marka iyada midda xasaanna waa intaas ma inuu nabiga difaacayo oo nabiga ammaanayo cadowgiisana oo difaacayo oo wacaynayo iyo imaa waxay ahayd in jihaadkii iyo wixii asxaabta qabteen oo ku dhiirigelinayo marka nadmigu marka waa shicirka in masjidkii lagu dhex samay kara iyo marka daliil u tahay ah, muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray halkaa marka idan waxaa laga qaadanaa cumar ma ka xanaaqin mar haddii la yidhi war rasuulkiibay joogaanba gabay ina meeshan ka tiri jira si aamusan ah, ma dhihin marka sayd anisaas dhihi kartaa ma usa dhihin qofka weyn waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka in qofka weyn oo caalimka ama faadilka ah inay waxyaaba ka qarsoomi karaan hadda cumar fiiri waa ka qarsoonay dabcan inuu xasaan ku tiri jiray gabayga masaajidada masaajidka imaam saa daraadeed marka waa markuu tan u milicsanaya xoogaa marka ka dhaafo ujeedaa masaajidka markii loo sheegana waa kaska dad waxaaba jira aan la toosi karin ba iga marka oo diinku inay dhameeyeen ad umalaysido hal wax aynan ka qarsooneyn adii la yira war sidaan ma ahelitaan ahayd waxaad umalaysaa in isaga karaamadiisii iyo wanaagiisii meel loo wax loo dhimay waa dagaalama marka muxuu ku dagaalamaa wuxuu isleeyahay maanta haddii dadku qabsadaan beri nin aada loo darajeeya hayd hoosa udhacaysa laakin ma oga qofka wuxuu hoos u dhacaa markau baatilku madax adeego leana ilaahay baa waxaan xukumo qofka kor u qaadayo qofka hoos u dhigaayo haddaad adiga baatilku madax adeegso ilahay hoosa kuu dhigaa dadka ha fiirinin ilaahay fiiri subxaana watacaala naam culimadeer waxay dhihi jireen alrujuucu ila alxaqi khayru min atamaadi fi lbaili yani in xaqa loo soo laabto oo qaladkaaga aada qirataa ka khayr badan inaad baatil ku madax adeyso dadkuna maanta allahuma ilaa dad yaro ilaahay dhowray maahane qolo walba ha ahaadaan saasay u badan yihiin naam qof ilaahay un ilaaliyey maahane oo diin iyo alla kacabsi oo ku dhowray maahane ilaa dadka in badan oo ummadii kamida waxawaaye waa ka xishoonayeen masaladaas khalada ahayd saana sawaabku ahwaagefi maaha inaan keliya ku eedeynayno dawaaifta xataa bidcada u nusraynayso xataa dad badanoo sunada u nusraynayo qaabkaas waa jiraan marka taasna waxay ku xiran tahay qofka alla kacabtigiisa intuu leegyahay qofka macsuum maaha sunada gargaara wacanhu qaal waxau yiri isna abu hureyra qaala waxau yihi qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi man samica rajulan man samica qofkii maqla rajulan nin ninkaasoo yanshudu yaboosinaayo naadsanaayo baallatan qandaadi si masjidii masaajidka dhexdiisa ka yeebrohinayo falyaqul ha yiraahdo ninkii maqlo ninkaas laa raddaha llaahu ilaahay ma soo celiyo caleyka adig korkaaga kuma soo celiyo saa ha dhaho fa ina almasaajida maxaa yl masaajida lam tubna lihada looma dhisin arrintan rawahu muslimun xadiiska muslim baa weriyey xadiidkan waxaa laga qaadanaya masaajida in laga ilaaliyo in suuqoo kale laga dhigto waxaasa iga dhumeeyaa arkay ninkii marka baalla baadi waxaa la yihahdaa qofka wax ka dhumay ayaa la yihah ama xoola ha ahaada iyo eyrkeeda wixii ka dhumo qofka baadida ah ayaa marka inuu masaajidka ka dalbo su-aala maya masaajidka banaankiisa albaabadiisa horteeda waa ku weydiisan karaa lakin fil masjidi maya cilada nabiga marka xukunka ciladiisana waa daba taallaa fa ina almasaajida lam tubna lihada masaajida looma dhisin arrintaas ciladan marka maxay na tusay annaga wixii masaajidka aan loo dhisay qarabkii masaajidka loo dhisay wixii aan ahayn in lagu sameeya ma banaana waxyaabahan masaajidka loo dhisin waxaa ugu horeeya shirkiga shirkiga masaajid looma dhisin bal baa loo dhisin marka nimankan masaajida qaarkood marka ku xadraynayo oo shirkiyaad masaajida dhexdeeda kaga qawlayo waxa weeyaan masaajida in laga bixiyo sharcigu sida uu qabo xukuumadda islaamka ayaana laga rabaa waajibka oo inay masaajida ka dahirto ka nadiifiso waxyaabaha shirkiyaadka laakiin mushkilada hadda shirkigiibaa ilaahay loogu dhawaana subxaana wa tacaala shirkigiibaaba xadda loogu dhawaana waxa cajiibka badan saas alimaam qarduushi iyo qurdubi iyo aaday u cadaynaan markau fasirayo qurdubi qawluhu tacaala wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiya yani salaada guriga kacbada ay ku dukanayeen ma ahayn ilaa foori iyo sacabtun ma ahayn markaasu wuxuu leeyahay aayadan waxay daliil u tahay oy radinaysaa buu leeyahay nimanka suufiyada ah oo tasawufka sheeganayo oo masaajida ku xadreynayo oo raqsiga ku samaynayo leeyahay lakin raba tafsiirka qurdubigaa fiirin tafsiir qurdubi aayadaas marku fasirayo fiirin raqsiga masaajida ku samaynayo iyo isla markaas masaajidka ku suuxa ayuu leey suuxinta marka sacqiga waa maxaa bururka waa sida loo wada loo wada jab waa dhacaa ninki waa bururaya laleeyahy ina lilahi wa inaa raajicuun yani shaydaan baa ka shaqaynaya sababta waxay tahay qur-aanka saas uguma bururo yani waxyaaba cajiib kale waxay tahay qur-aankii kuma khushuuco kuma ooyo ma fahmo kalaamullahina waa qur-aanka say ku dhacday marka kalaam kale oo af carabi ah usa fahmaynin inuu heer ou suuxo inuu gaaro soo ugu ta'asuro keliya ah, marka waxa cajiib la hadduusa shaydaan ahayn inaan carabi aqoonin soo qasiida carabiya ugu dhacay marka ah, waxaa lagu leeyahay qalbigan iyo ummadii marka qalbigan qof walba qalbi waa qabaa maxaa ninkaan jaahilka oon waxba aqoonin oo ugu dhaca nin kale oo carabigii fahmayn usa dhacaynin marka waxaan marka waxaas in laga dahiro masaajidda waxaa kaloo loo dhisin de wax kasta oo qarabki masaajidka baabi'inayo qarabka masaajidka loo dhiso in alle lagu caabudo lagu tukado salaad lagu tasbiixsado eh, adkaartii sharcigeed lagu akristo eh, qur-aankii lagu akriyo xadaa mar haddii waxaas wixii tashwiish ku ah oo dhan sanadkii marka waa laga dheereynaya rawahu muslimun marka masaajka dee qofkii haduu marka taas wax ma ka dhihi karo haduusan qofku hadduusan qof ku tashwiishinaynin oo banaanka uu la fadhiya ama meelaha masaajidka dadaashiisa oo kale iyo ma gara karan wax hadda xarima ma ma aqaan lana waxyaabahan hadda qofku waa eh, fa ina almasaajida lam tubna lihada marka laleeyahay waxa weya qofkii waa ninkaan hadda baadida naagsanay waa qaylina mogta nin qur-aan akrisanayo nin salaad tukanayo mashquulina laakiin ninkii aan mashquulinaynin labada qofoo tartiib u sheekaysanaysa hoos oon qofna maqlaynin dhibaato ma laha wax ku daranaana dhib ma laha falyaqul hadhaw laa radda allahu calayka maxay taha marka xukunkeeda bacd alculamaa waxay leeyihin zaahiriin iyo kale waa waajib inuu dhaha laa radda allahu calayka inuu yidhaahdo qaarna culamada waxay leeyihin markaan waa amar nadbi taasaana loo banayey wa canhu ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama qaal idaa ra'aytum haddii aad aragtaan man yabiicu qof gadaayo o mase yabtaacu gadanaayo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wax ka gadanaayo ama ku gadaayo faquluu dhaha laa arbax allahu ilaahay ma ribxiyo tijaarataka adiga ganacsigaaga ganacsigaagan ilaahay ribx kaama siiyo saa dhaho rawaahu nasaa-iyu xadiidka nasaa-i baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi xasanahu tirmidi waa xasaniyey imaam nawowina khulaasada iy xadiikan kitaabkiisa alkhulaasa ayuu intaan sheegay tirmidina xasaniyabu sheegay waxauna ku dhex daray axaadiista saxiixa ah dhexdooda marka tirmidi eh, alimaam nawowi laftirkiisa u xasanina marka xadiis kana marka tii bay raacsan tahay qof marka laba qof ay ku kala gadanaysa masaajida qaylinaa waa hadal baa dhacaayo hadii la dhaho masaajidka waxa lagu kala gato waxaa imaanaysa marka naado iyo qofkii inuu marka gorgortan iyo loomana ogolada masaajidka laakiin waa banaan tahay masaajida in wax laysaga gudsado oo qofkii aad tiraa wardaynta aan kugu lahay isiyaseen aho ku yiraa taas waa banaan tahay waxaana cadaynayo kacb ibnu malik iyo ninkii ibn abi xadrat ibn abi xadrat masaajkii isaga gudsanayeen deynta nebigana codkoodaas kor ay u qaadayn unbuu ka reebay waan xakiim ibni xizaamin qaal qaala rasuulu lahi sal llahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tuqaamu lxuduudu xuduuda lama oogo fi lmasaajidi masaajida dhexdeeda laguma oogo walaa yustaqaadu layskagama qisaabto fiiha masaajida dhexdeeda layskagama dhex qisaabto rawaahu axmed baa xadiidkan wariye waa abu daauud iyo abu daauud bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku wariyey ibnu xajar halkan saasuu ku yiri kitaabkiisa atalkiis talkiiska atalkiis alxabiir fi takriiji axaadiis raasiciy kabiir juska afaraad safxada kun afar boqol iyo ko waxa uu ku yiri walaa ba'sa biisnaadihi xadiikan isnaadkiisa waxbaas marka xadiidka riwaayada marka ibnu cabaas waa la daciifiya riwaayadan xadiidkan ibnu cabaasna waa werina xakiim ibn waa werina riwaayadan xakiim marka waa xasan xadiikan marka waa xadiid xasan ibnu kasiir isaguna wuxuu yiri rawaahu abu daawuuda walbayhaqiyu biisnaadin laa ba'sa bihi irshaad lfaqih fisatiy biisnaadin laa ba'sa bihi hadalka ibn xajar oo kale isagana uu sheegay marka labadoodiiba marka waxaa ka muuqata biisnaadin laa ba'sa bihi matnigana nakaaro kuma jirto xasan waay marka xadiidkan isagaa waxaana laga qaadanaa inaan masaajidka dhexdiisa xuduud aan lagu oogin laakin sharciga xukunka ah waa ka dhici karaa masaajidka labadii nin masaajidka waa loogu barqaybi jiray oo qofkii haddii marka markhaatiyaalkii la keeno masaladii la ogaado qisaastii <coughs> qisaastii lagu dhawaaqo markaas kadib masaajidka waa laga bixina qofka banaankaa lagu qisaaso marka xukunka masaajidka waa ka dhici karaa laakiinse ciqaabta masaajidka inay ka dhacdo maya asbaabaha culamada ay diidaan de waxay tahay qofki dhiig baa ka imaanaya masaajidkii wasaqeynaya saasaan loo ogolayn marka xadiidkan marka taasa marka tana laga qaataa wabilahi tawfiiq sal sal ala nabina maxamed